allaha rabbi aan xusaynin tacaala kor ahaaye fiihi fi lmajlisi goobtii ay fadhiisteen ay ka kaceen aan rabbi ku xusin ma jira ilaa hadday dhacdo inay kooxi meel fadhiisato ay ka kacdo iyagoon rabbigood xusin qaamuu waxay goobtaa ka istaagayaan can midli jiifati ximaarin dameer bakhtigii oo kale wax la mida xagga urka iyo eh, qarhmuunka iyo liidnaanta yacni goobtay fadhiyeen ee rabbi aysan ku xusin waxay la mid noqonaysaa meel neef bakhti ah weliba neefkaa kala daraneh dameer uu ku bakhtiyey dameerna wax ka ur badan bakhtigiisu xoolaha kale waa ka daranya waa aragteen dameer iyo eyba ugu qarmoon wax bakhtiya inaad aragteenba mooye ilaa qaamu waxay ka istaagayaan can mili jiifati ximaarin dameer bakhtigii oo kale wax la mid ah waxaad moodda xagga urka ayay ka kacahayaan weeye wa kaana dalika almajlis goobta ayada ah ay ka kaceenna waxay noqonaysaa lahum lilqowmi xasratun baa ii qoran xasratun bay nadaamo iyo qoomaba shallayto aakhare marka la tago way ka qoomayn doona way ka shallaytoon doonaan nadaamo ayaa iman doonta rawa abu daawuud biisnaadin saxiix buu ku wariyaa dalika almajlisu calayhim tiratan waa riwaayadi nasaa'i wa in dakhaluu اljannata lilthawaabi waa riwaayada axmed waa riwaayada axmed meesha ayada ay ka kaceen rabbi aysan ku xusin nadaame iyo shallaytay ku noqon aakharo daalracasho iyo ashtageya eed bay ku noqonna waa riwaayo kale hadday doonaan jannadaba ha galeene laakiin kuwii hawshaa ka qoomeeya ee farta dhexda ka qayna weeya aakhare marka la gaadha maxaa yeelay ilaahayga baa subxaanahu wa tacaala nicmadaa ku siiyey lixda lixaad ku siiyey meesha aad ku fadhiisatay hal saacaad ku darooryamaysay marka intaad hadlaysay eed uun darooryamaysayna rabbigaa waxaad u quuri weyday goobta inaad ku xusto nabiga ku sallido ilaahay xusuusato danahaadii kale iyo adduunyadaadii iyo waxaan waxba ku taraynin yaad maantao dhan meesha ku haysay dhulka allah iska leh adugu rabbigaabaa ku leh awooddaad ku hadlay allah ku siiyey nicmadan shukri iyo abaalgud bay kaa rabtaa intiba intaad xusuusan weyday ayaad iskaga kacday goobta ayada ahayd marka waad ka shalaytoon doontaa aakhara hawsha ayada ah jannaba aad geshide marka taas waxay tusaysaa inay aad iyo aad u ba'an tahay oy liidato oysan wanaagsanayn ruuxa muslimka goob iyo geed iyo marinku maraba asagoon rabbi ku xuso inuu ka taga lama ogolo ma wanaagsano khafladu lama ogolo wa canhu can abi hurayrata radi allahu tacaala canh qaala wuxuu yihi saxaabiga can inabi sal ly slam qaal maa jalasa qowmun majlisan qolyo ma fadhiistaan goob lam yadkuru allaha tacaala fiiha rabbi aysan ku xusin walam yusalluu aysan ku sallin oo aysan ammaanin calaa nabiyihim nabigoodii muxamed calayhi salaatu wasalaam fiihi fi lmajlisi ilaa kaana calayhim tiratun nimankaa hadday sidaa yeelaan oy goob fadhiistaan oo rabbi aysan ku xusin nabigana aysan ku salliyin calayhim tira tabica eed baa dushooda ahaanaysa aakhara la weydiini maxaad taa u yeesheen maxaad goobta rabbi ugu xusu weydeen nebigiinni maxaad u hafteen yaa alle iyo rasuulkiisa ka qiimo badan yaa agtiinna kaga weyn alle iyo rasuulkiisa waa idin sidee wey soomaaliya waxay yidhahdeen ninku tabay kaama tegin marka intii wax lagu qaybsado wixii ku gaadhi waayaa ee dadkii meesha joogay wixii ay la kala tagaan aduguna aad qaddo laakiin lagu soo hadal qaado waxaa la yidhahdaa mal ay xusuusta horta goobta ma laygu sheega oo ninkii hebel ahaa maxaynu iska samaynaa haddii wixii dhammaaye waxaa la ninku tabay kaama tegin marba haddii lagu xusuustay tolkaa waad u xisaabsan tahay waad fiican tahay maalinkii xoogow nacfi roon la helo oo ummadda wada gaadho waa lagu siin lahaa laakiin inta biyo boobka qabtay baa uun kaa hormartay waa lagu xusay haddaad marka rabbigaa goobta ku xuso weyd hadde maadaa tabin ba hadde nimaan allihii tabaynin oo rasuulkiisii tabaynin maantao dhanna meel fadhiiso mushkila ma ah ilaa kaana calayhim dushooda waxaa aanaysa tiratun daalacraacasho eed baa qabanaysa wey fa in sha'a rabbi hadduu doono qolyaha goobta rabbi ku xusi waayay nabigana ku salliyi waayo cadabahum arrinkaas waa ku cadaabahayaa xusid la'aantaas iyo tabid la'aanta wain shaa hadduu doonana afara lahum waa u dhaafay rawaahu tirmidi waqaala xadiiun xasan riwaayada axmed iyadu sidan waa ka yar bedelan tahay oo in shaaa aakhadahum bih wa in shaaa cafaa canhum bay ku timid hadduu doono rabbi waa u qabanaya hawsha ayadaa hadduu doona rabbi waa ku cafinaya xadiidkan marka xadiid culus waxaa ku jirta weli aana arag wax carabka ku dhufta waxaad mooddaa xadiidka ku cad mooddaame ee bannaanka yaalla goob axadkii fadhiiseen rabbi ku xusin nabigana aan ku salliyin inuu ku dhacay kabiira min alkabaa'ir dembi weyn maxaa le cadaab baa laga ratibay in shaaa cadabahum wa in shaaa ghafara lahu waxaa la ysku cadaabana maaha aha waxaan ka ahayn dembi weyn dambi weyn in shaa cadabahum dembi weyn wey rabbi hadduu doono wuu ku cadaabi hadduu doono wuu ku cafii idan waa dembiyo imi ama kabiire ha noqdo ama sakiira ha noqde waa dembi dembi yar iyo mid weyn baa laysku cadaabaa hawshu waa aadaab iyo waa sunno iyo way bannaan tahay iyo way fiicantahay waa laga tegey waa laysku cadaabhayaa wey cadaabna waxaa lagu mutaa dembi unbaa lagu mutaa ama sakiira ama kabiira ah weliba sakhaa'irtu salaadaheenna iyo hawlo kalaba lagu dhaafaaye marba haddii dembigu culimmada isku khilaafay kabiirada tacriifkeeda qolyaha waxay yidhaahdeen dembi kasta oo waciid laga ratibay oo goodi iyo cadaab la daba dhigay waa kabiira min alkabaa'ir haddaynu qiixiddaa qaadanno wuxuu noqonayaa dembigaani dembi weyn sakhiira waa ka tagahaya in shaa cadabahum wa in shaa cafaa canhum riwaayada marka axmed ayaa xoog noo fududaysay in shaa aakhadahum bihi wa in shaa cafaa canhum hadduu rabbi waa ku qabanaya waa ku cadaabaya laguma caddaynin waa ku qabanay maxataa u yeesheen waa laysjafaalin waa laydin eedayn tira tunti iyo mu'aakhadada ayaa isku agdhow iska agdhow oo isku macno ah waad ka qoomayn doontaa iyo waa lagu daalac baa lagu raacin waa lagu eedayn doonaa waa laguu qabsan doonaa intaa way wada socdaan laakiin marka lagu carabka lagu dhajiyo waa lagugu cadaabahaya hadduu rabbi doono hadduu doonona waa ku cafinayaa waxay noqotay kabiira taxta mashii'at illaahi subxaanah wa tacaala waa hawl adag hawsha ayada ah. laakiin nin culummaa oo yidhaahda ninkii intuu goob fadhiista nabiga aan ku salliyin ama ilaahay aan xusin kabiira meelkabaa'ir buu ku dhacay iyo dembi weyn buu ku dhacay ama dembi baa loo qorayaa wax carabka weli ku dhajiya ma arag culummadusi ma aqaan waxay oga tageen anunba arag ba laga yaabaa bal idinkuna soo firfirsha xadiidka daahirkiisa wax oogu dhaqmay oo sidaa yidhi ma arag baan idin yidhi miyaad fahanteen waxay leeyihiin waa mustaxab waa sunno waa khuluq qiimo badan warniyahu rabbigaa iyo rasuulkii alla kuu soo diray goobaad fadhiisata ha ku hafini waa inaad tabtood xusto way wanaagsan tahay ajir baad ka heli bay culimmadu leeyihiin laakiin waa kabiire iyo waa dembi iyo dembi baa lagaaga qorahayaa iyo waa lagugu cadaam ama waa lagugu cafiy oo siduu xadiidku ku dhuftay ah wax weli caddeeya ma arag marka hawl saalan ma ahee adaa laskaga ilaaliyo wa canhu can rasuuli lahi sal lay wasalam qaala wuxuu ui man qacada maqcadan goob ninkii fadhiista lam yadkur illaaha tacaala fiih rabbi uusan ku xusin kaanad calayh waxaa ahaanaysa ninka asaga ah ama qoomkaasi min allahi alla xaggiisa tiratun eed baa raacaysa eed iyo daalac raacasho iyo maxaad ii tabi weyday maxaad ii xusu weyday yaa iga qiimo badan yaad igu halmaantay baa imanaysa waman idajaca ruuxi seexda madjacan goob la seexdo laa yadkuru allaha tacaala uusan rabbi ku xusin fiihi fi lmadjici firaashun rabbi ku xusin ninka seexdana kaanad calayhi min allahi tira ra'ahu abu daawuud ilaahay xaggiisa eed baa ninkaa ka raacaysa waa nin eedaysan mulaa'am weeye ninka marka muliimka ah ee la canaanaya ee la eedaynayo iyo in shaa cadabahum wain shaa cafaa canhum way isu dhow yihiin mu'aakhadadu iyo tacdiibkii iyo tiradii iyo xasradii kulli isku meel bay u socdaan laakiin way un unkale nabar kulul yihiin alfaadu raw abu daauud waqad sabaqa waxaa soo hormara qariiban mar dhoweyto tiadaadikaa soo hormara washaraxna waxaanu sharaxnay atirata fiihi fi lxadii tirada waxa laga wadana waynu soo sharxno waa kii xalay sheekhu ka soo hadlay ee tirada yidhi habeen hore ayaad wuxuu ka soo hadlay habeen horay ahyadoo waa kii nuqsaan iyo atiratu bikasri taai lmuhnaati min fowq wahiya naqsu waqiila atabica waa kii soo yidhi taasuu jeedaa fashirkeeda idan adaabtii majaalista iyo akhlaaqdeedii iyo anshaxeedii iyo ruuxa muslimka wixii looga baahnaa iyo goobaha masaajidu iyo meelaha kale waxay kala duwan yihiin axaadiis dhowr ah ayuu imaamku soo qaatay ninkii alla ku anfacana ku filan baaburu'ya wamaa yatacallaqu biha wuxuu baab yahay ru'yada riyada manaamka iyo wixii la halmaalee ku xidhan hawsha iyada ah aru'ya macno ahaan waxay la mid tahay ru'yada alru'ya iyo alru'ya waa isku macno alru'ya wixii in lagu arkaa la yidhaahdaa adoo soo jeeda xilli aad soo jeeddo wixii ishaadu qabato eed aragto ayaa ru'ya leeya ta baa la raaciyaa gaab waxaad dhihi jirteen wixii manaam iyo hurdo lagu arkana alru'ya baa la yidhaahdaa oo ta'daa laga gooyaa meeshii ta'da alifuta'niis baa tan loogu bedelaya kalqurbati wاlqurba way kala duwan yihiin marka waa laba musطalaxoo la kala duwayo kulli waa aragti luqada carabeed baa iska leh kulli waa aragti adoo soo jeeda waxaad aragtana ru'yatun baa la odhanaya adoo jiifa waxaad aragtana ku riyootana maxaa la odhanhaya alru'ya ayaa la odhanaya ru'yadu waa laba qaybood waa mubashira iyo mundira inay kaa farxiso waxaad ku farxda heshe iyo aragti iyo inay kaa naxiso kuu digto wax u dhexeeya labadaasi noqda alru'ya mubashiratun wa mundira digniin iyo canaan inay noqoto xumaan lagaaga digahayo oo lagaa canaananayo waa ru'yada fiican ee saalixada laga hadlaaya shaydaanka ciyaartiisa oo kugu ciyaaraya ama uu ku cabsiinayo ama adoo intuu madaxa lagaa goyo madaxaa daba ordahay oo ku tusahayo waxaas ciyaarta talaacubka shaydaan lagama hadlaayo riyada saalixada laga hadlaayo aruya saalixa waxay noqotaa ima mubashira wa ima mundira baabkan ru'yaduna waa baab alru'ya waa baab hariib jiddan wa min umuuri اlghayb wa min aayaati اllahi subxaanaه wa tacaala aadama waa ku wareeray idinkuna hadda ma fahmi kartaan inaad addoommo ducafaa tihiin unbaad ogaanaysaan si aad iskaga fadhiidaad u miyar qabto ee maanka adiga garaadkaada u buuxo ayaad dhinaca dhulka dhigi waad seexani garashadii iyo garaadkao dhan baa kaa tegi qalamu takliif baa lagaa dulqaadi rufica alqalamu can alaain can الnaa'imi xataa yastayqid hadda waxaad ahayd nin midkiisa buuxo oo mas-uula oo maragala wax walba loo cuskanayo daqiiqado kadib baad khuurisay waxaa leekan waxba la weydiin maayo toori halkaa kuugu xidhna haddaa intaad galgalato ilmo yaroo halkan jifa baacuga ku kala goyso magun baa lagaa qaado laguu qisaasi maayo wax walbood samaysa intaad jiifto wax dembia lagaaga qori maayo dandhow iyo mag waa hawlaheedii kale oo dad xuquuqdii weeye laakiin min minallahi dembi lagaaga qori maayo intaad indhaha kale haysay waxaad samaysayna naar baad ku gelaysay dembi iska daay markaad xoogu khuurisayna waa lagaa dulqaaday mas-uuliyaddii ogay bacdu almuta'akhiriin ashaaficiya ay yidhaahdeen baxi ay sheegeen qolyihii reer tariimi shaaficiyada ah waxay kutubtooda qayb kamida ku sheegeen buqyaha inuu haa baan jeclahay buqyat lmustarshidiin inuu haa baan jeclahay waxay ku sheegeen xataa markay masaafada u qiilbixinhayeen oy ka dardarahayeen oy ku dardareen xidhi wadaadka isagoo jeefa yaa gabadhiisa la mehersan kara laba makhraati aabbaha awal weligeed waaka wuu khurunaya mukalafa ma ah marfuucu lqalam weeye hadhow markuu soo tooso umbaa sooryo loo dhiibi iyo shashafa adeer soo dhowo haddee gabadhi waa la meheriyey waa taawlahaadii ku ducee war waa sidee haddee waad maqnayd halkaasay la gaadha yacni ruuxii hadda miirka qabay baa sidaa noqonaya waxaa ka daran min cajaa'ibi cilmi illaahi wa qudrata ka sii daran adoo marfuuculqalam ah oo dareenkii iyo garashado dhanba ay kaa tagtay yaa haddana filinkaa laguu daari ood waxgaran waad maqanta ogowaata caalam kalaba laguu daari wixii aad martay oo dhanna markaad soo kacdo waad xusuusanba waad sheegi hebel baan arkay oo hebel baan arkay oo kanaan warse adiga khoorinhaye marfuuculqalamka ah adoo marfuuculqalama ah, yaa haddana faynuus kalaaba kuu shaqayn ood wax ku arki ood aakhariyo adduun ku mari oo carfuraxmaan iyo cirarka aad mari oo laga yaabo aabbaha inaad riyo ku aragto oo hebeloo maqan aad aragto oo hawsha aad aragta sideeda u dhacdo wax la fahmi kara miya haddee idinku miyaad fahmi karta waa lagu wareero waa min akhbaari اlghayb weeye waa marfuucu اlqalam xaggana alaab buu arkahayaa alaabtii qaybna run noqon qaybna been bay noqon hebel e- e- e- riyadiisu been ma sheegto hawlo badan baa imanaya waa wax lagu wareeray si laisku qabatiin lahaa wadaadu nin walbeel ku dhuftay dadka muslimiinta culummadaaba sharxay oo hawsha fahmayay dadka aan islaamkaba ogolayn ama diinka islaamkaba aan aaminsanayn meelay u qaadeen bay garan waayeen waxay dheen ruu waxaan oo dhan waxaad qaybqayb ma ahee waxay dheen ruux balqamka iyo ku badan yahay hadiyo goor markuu seexdo isagoo biyo lagu hafan buu iskaga riyooda balamka kugu badan qoyaanka dhacaanka kugu badan maxaad iskaga riyood biyo iyo roob da'ahay iyo daruuro socda iyo wabi ku qaada iyo adoo badbad ku dhuflayn waxaas biyaha ka socdaa bay dhaheen jidhkaada waxa ku badan balamka bal eebdarada eeg xaakada iyo siinkii diifka kugu badan bay ku leeyahy marka bed baad ku hafaraysa ma rag loola yimaadaan namiya waxaas kuwo kale waxay dheheen haddii ay kugu badan tahay dacartu ama qarastu waxaa u taqaanaa almaadat asafra hadday kugu badan tahay hadyooga waxaad ku riyoon adoo gubanaya adoo ooman adoo dab lagugu shiday adoo duulayo hawo kula tagtay hadday caloosha ku fadhido oo uusku kugu badan yahay hadee goor caws iyo caro baa lagu dhexgelin bay dheheen waxay doonaba iska sheegeen yani waa lagu wareeray laakiin shaarica inoo sheegay naftu markay dareerto ay ruuxdu dhaqaaqdo waa laba qayboodoo naf yaroo xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa kugu soo hadhi min cajaa'ibi cilmi illaahi wa qudratii weeyo waxaad la yaabto way ruux sexda warkiisu hadduu miir qabay miirkii baa ka tagahaya saacada kadib buu soo kici miirkiisoo taamu soo noqonaya mana ogaanayo intuu jiifay inta saacay ahayd ma yaqaan intuu dali dhul maray lama yaqaan saacaddan inuu fiiriyo mooyeen hebeloo meeqaad jiifta ma sheegi karo markuu soo kacana cilmi aadan ka warqayn buu kuu sheego waan arka kuleh war cilmiga aad dalda intaad iga dayso intaad jiftay ii sheeg ma sheegi karo saacadda ha fiirini ii fiiri telefoon ha daarin sheeg ma sheegi karo waa cilmu lhayb aad la yaabto wey adoo marfuuculqalam ah oo waxba aan la soconin haddana kaadi hadday ku qabato waa toosi saxaara hadday ku qabato waa adkici neef hadday ku qabato dareemi maysid waa daldali waad iska wadi neefta iyadu maxaa yeelay neeftu hawadii eer bay kharibi mooyeene gogoshii iyo dharkii midna hallayn mayso hurdadaad ku jirtaana ka fiican intaa yartay xoguu suudhu isbadashay hurdada ka maslaxa badan hurdada laguu daynayaa ilaahay xikmadiisa waa iska neefsan laakiin kaadi iyo saxaro waa alaab waaweyne gogashii gurigay hallayna waa lagu toosinaya intaan meelka ha la gaadhin waxaa weeye jiifkana yaa kugu filan rabbi subxana wa tacala wadiis inaad garato saa darteed baa sheekhu wuxuu ku bilaabay qaala min aayaatihi ilaahay calaamadaha iyo adilada ku tusahay inuu rabbi yahay keligiina koonka maamulo cibaadana asagoo u muto manaamukum billeyl wاnahaar seexadkiinna iyo jiibsigiinna aad jiibsanaysaan maalinkii iyo habeenkii dharaartii baa ilaahay ka mid ah, waxyaabaha ku tusahay aayaadkiisa ka mid ah aayaadka rabbi kutusi inuu keligii adduunka maamulo ku leeyahay addoon tahay waaxid ulqahaar asaguu keligii yahay alxakiim alcallaam keligii uu yahay yaad ku ogaanaysa adoo daalan baad wax yar yarsaxaan waad nasan daalkao dhan baa kaa tegi rooyooyin wanaagsan baad arki maskaxdaa kuu degi dhowr habadaan seexan weyd waad waalanba dhakhtar geeye geeda ku gura kininka buuxiya qallafiya ka dhici min aayaatii manaamkum bileyli wاnahaar idan waa masale mucjizaa weeye axaadiista marka baabkaa ku timid ayuu sheekhu waxaynaga tusahayaa hawl sahlan hawsha oo fudud ma aha wa can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal samictu rasuul lah sal lay wasalam yaquul nabigolaan maqlay lam yabqa kama hadhin min annubuwati nabinimadkii nabinimada cilmigeedii iyo aclaamteedii ila almubashiraatu riyooyinka khayrka ku bishaareeya mooye qaaluu waxay dhaheen wamalmubashiraat nabi alla mubashiraatku maxay yihiin wax bishaareeya ee lagu bishaaraysto ee ifaalaha wanaagsan dadka tusa maxay yihiin qaala suban wuxuu yidhi alru'ya asaalixa riyada wanaagsan alru'ya asaalixa iyo saadiqa baa loo jeedaa waa ruyada runta sheegaysa rawahu lbukhaari xadiidkii anas ee cinda tirmidi aynu ku maray nabigu wuxuu yidhi dahabat الnubuwa wa baqiyat اlmubashiraat nabinimo way tagtay walaa rasuula walaa nabiya bacdi rasuul iyo nabi aniga iga dambeeyo ummaddan loo soo diri ma jiro nabi ciisena waa nin caalim ahaan baa loo soo diro ummaddan diinkeedinbuu ku toostoosimay diin cusub la iman maayo nabi diin cusub la imanaya iyo risaalo cusub la iman oo nabiga ka dambeeya ma jiro amaa nabi ciise ka caalim min culamaai lmuslimiina u imanhaya ummada diinteenna ku toosinaya diinta nebi maxamed wixii markaa ka aldan gaalkii weynaana waa dilahaya nabig wuxuu yihi marka laakiin waxaa hadhay almubashiraat mubashiraad waa maxay waa ruuxa muslimkaa ah ee saalixa ru'yada dhabtee uu arko nubuwadu maxaa asal u ahaa nubuwadu waa maxay waa cilm ilaahay uu addoon siinayo xagga rabbiga looga waxyoonaya qaababka ambiyada loogu waxyooday cilmiga lagu siiyana si toos ah in lagu siiyo in ilaahayba toos oola hadlo in malag loo soo diro in min waraa'i xijaab lagala hadlo in ayagoo jiifa riyo la tuso wa ru'ya alambiyaai waxyun soo jeed iyo jiif waxay ku arkaan waa iskugu mid ila ambiyadu shaydaan kuma ciyaare idan ruuxa muslimka ee ruyo wanaagsan oo saadiqo oo dhab ah ku riyooday arka wuxuu haystaa qayb wuxuu helay oo habeenka u arkay qayb ka mida qayb ambiyada cilmigoodii oo kale inaad shayga qayb ka mida lagu siiyona shaygu in lagu siiyey ma aha macnaheedu Eh, rukuuc gooni u taagan salaad ma aha laakiin waa qayb salaada ka mida ah. hal maalin saacad aad soonto soon ma aha laakiin waa qayb soonka ka mid ah xajka markaad tagto dawaafood la timaado ama sacyi keligii ama wuquufa carafa keligii xaj ma aha laakiin waa qayb ka mid ah xajka faatixood barato qur-aanka dhan ma aha laakiin waa qayb ka mid ah qur-aankii inaad fahanteen baan u malayn inaad ruyo saadiqa ahashay oo qiimo badan adoo muslima nabigana rumaysan waxaad moodaa in lagu siiyey oo lagu tusay qayb ka mid ah cilmigii ambiyada laakiin ma tihid nabina ma tihid nubuwana ma haysatid lianna juزa الshayi laysa huwa shay shayga gabalkiisu asagii ma aha taaqadaasi waa qayb masaajidka ka mid ah laakiin masaajidkii ma aha masaajidko dhan ba maynu isfahanay marka waa juz min anubuwa yaan lagu khaldamin macnahaasaa u fahma wa canhu can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasul sal slam ida qtaraba الzamaanu qiyaamuhu markuu dhowaado ida qtaraba الzamaan saacatu اlqiyaama markay dhowaato zamaanka waxaa laga hadlaya waa qiyaamadii adduunkoo la rogo lam takadigi mayso ru'ya lmumin ruuxa muminka ru'yadiisu takdibu inay been sheegto aakhiru zamaanku markii la gaadhay qiyaamadu soo dhowaato ruuxa muminka riyadiisu been inta badan ma sheegto wey ruuxa muminka mumin baa lagu yidhi muminka dhabtae saadiqa ah ee ilaahay ka cabsada riyaduu ku riyoodo inta badan waa la arkaa waa bini aadam marmar waa sakatinhaya waa la gabadhici laakiin soo ma aragtid kaaddaa nafi la geliyey ma badna way inay been sheegto waase dhici kartaa waxaa badan inay run sheegto wa ru'ya almumin ruuxa muminka ru'yadiisuna juzun gabal weeyo min juزa min الnubuwa ru'yada muminkee saadiqada ana waa qayb ka mida afartan iyo lix qaybood oo nubuwada ka mida nabinimada iyo cilmigeedii iyo axkaamteedii marka afartan iyo lix waaxood laga dhigo hal qayb oo ka mid ay ahayd ru'yooyinku maxaa yeele ambiyadu waxaa loogu waxyo jiray si toos ah waxaa loogu waxyo jiray rusul loo soo diro min waraa'i xijaab waxyi toos u socda marar aan badnaynna jiifba wax lagu tusi jiray qaybtaa jiifka wax lagu tusi jiray ah marka loo qaybiyey afartan iyo lix ayaynu gabal inagu ka haynaa maxaa yeelay waxay culu yidhaahdaan nabigu waa macsuum wاlummatu macsuumatun annabiyu waa macsuum biijtihaadihi wاlummatu macsuumatun biijtihaadiha nebi maxamed muuse ciise ambiyadu xukumkay gaadhaan ma khaldamo ima ibtidaa'an aw intihaa'an waa macsuumiin weeye ambiyadu hadday masale la weydiiyo qur-aanna ka hadlin waxyina uusan ka soo degin oo intay ka fikiraan oy ku ishta cilmigu ilaahay siiye caqligoodu madayaga u caqli badnaa una cilmi badnaaye meeshay dhigaan inta badan haaliban xaqay ku habsadaan hadday surma seegteeyaan waa bashare markaba waa la saxahayaa idan nabigu sidiisuba hadduu ijtihaada ma gafo maxaa laga wadaa ama marka horeba waa ku habsadaa oo sida badan ah ama cafa allaahu canka lima adinta lahum baa la odhan tartiib baa loola hadli sidan waa laga habboonaa waa khilaafu lwlaa wey hadda waad gaftay oo toosa ilaahay ambiyada ku dhihi maayo khaasatan nabigeenna waa loo qaboojinaya wixii ijtihaad ka furayaan ka hadlaynaa duruubta caadiga ah kama hadlayn idan alambiyaau waa macsuumuuna fii fataawaahum waijtihaadaatihim ima ibtidaa'an aw intihaa'an wa khaatimatan idan laa yuqaruuna calaa khaطa'in laakiin culumada muslimiintu nin asagoo macsuuma ma jiro hadday laakiin isu yimaadaanoo ijmaacaan alummatu macsuumatun fii ijmaaciha walanbiyaau macsuumuuna furaada wa jamaacatan fi fataawan waijtihaadaatihim saa darteed maadaama ru'ya alambiyaa ee waxyun ay ahayd muslimiintuna ru'yadoodu waa qismun min alwaxyi gabal ka mida weeye ru'yadii ambiyada ee ahayd qayb ka mid ah ayay riyada muslimka ee saadiqda noqonaysa macnaheeduna ma aha inaad saa ku tahay nabiyar nabiyar ma noqon kartid marka inaad fahanteen bay la tahay waru'ya ru'yadoodu juzun gabal wey min iijuan qayboodoo min anubuwa ka ah. muttafaqun calayh wa fii riwaayatin waxaa ku asdaqukum ru'ya midka idinku ru'yihiisu idinku runsan tahay waxaa weeye asdaqukum xadiian bannaanka marka la joogo axadka ugu run sheeg badan ee had hadiyo goorbeenta ka sariigta ee runta ku aqdaanta ku dhaqma ayuu markuu seexdana ru'yadiisu inta badan ay noqotaa run adoo bannaanka maka joogto beenta daaqa oo xariif ah oo baasha saa u daldalahaya haddana waan seexday iga dhegaysta war soo jeeda baan kugu rafaadsanayni adoo seexday maxaa dhiiqi adoo seexday maxaa dhiiqi ka wadaran marka kaa warkiisa iska jooji nabiga inoo sheeg asdaquhum ru'ya riya ahaan xagga riyada waxaa idinku run sheeg badan wey idinku run sheegsan asdaqukum xadiian fi lyaqla marka la soo jeedo ninka idinku run badan ayaa riyadana ogu run badan idan haddaad doonaysa inay ruyadaadu ay run sheegto ilaahayna ka cabso runtana ku dadaal wa canhu can abi hurayra radi allahu qaala qaala rasul sl ly slm man ra'aanii fi lmanaam reeyii manaam ruux igu arka fasayaraanii fi lyaqada soo jeedna waa igu arki doonaa ninki riya igu arka soo jeedna waa igu arki doonaa aw amase nabigu wuxuu la kaanamaa waxaad moodaa ninka igu arkay riyo ra'aanii inuu igu arkay filyaqadati soo jeed inuu igu arkay maxaa jirnaba allow oo ninkii riya kugu arka ay oga dhigan tahay inuu soo jeed kugu arkay laa yatamaalu shayطaanu bi shayaan aniga iskuma kay matalo shayaan intuu shar soo gashado ruux muslim oo jiifa nabi maxamed baanahay ma odhan karo rasuulkii baanahay ma odhan karo iskuma kay shabihi karo culummadu wuu isku shabihi karaa oo cidduu doono isku shabahaa waa shaydaane eh. tashakul buu le waa jin aabbihii laakiin ambiyada iskuma shabihi karo ilaahay baa ka mamnuucay ilaahay baa ilaaliyey markay noolaayeen ambiyadu shaydaanka macsuumin bay ka ahaayeen hadday mootan yihiinna ruuxa muslimka markuu seexdo riyada uu ku arkan ambiyada been ma noqoto wey muttafaqun calay waxaa isku khilaafay yaa laga wadaa man ra'aanii fi اlmanaami fasayaraanii fi اlyaqada waay dheen waxaa loo jeedaa dadka muslimiinta ah ee xilliga nabi maxamed u noolaa joogay ee ramiiga ahaa in soo hijroonin ee nabigana jecelaa inay u yimaadaanoo la kulmaan wakhti iyo jaanis ay ugu tagaanna waayey aakhir jacaylka ii qabaan kuwa ii yimaada ee soo hijrooda ama ma ka iigu yimaada wey saa darteed ruux hanaqaad ah oo dhaqaaqi kara oo nebi maxamed rumeeyey oo jasiirtu carab ku noolaa kama hadhin xajulwadaac boqol iyo afar kun oo saxaabi baa soo xajiday waa tirada ugu badnayd ee bini aadam islaamay nabigu u dhex istaago wadaaddaa baa yidhi intaa maalinkaa timid xajulwadaac bay saxaabadoo dhan ba ahaayeenba miyi wax hadhayba ma jir dadka dambe gadaal bay ka islaameen almuhim idan fasayaaraan filyaqada saasaa loo jeeda qolyaa yidhi laakiin sida sawaabka ah, wax ku khaasa ma aha xilligii nabi maxamede muslimiintoo dhan weeye nabiga noloshiisa laga soo bilaabo ilaa qiyaami saaca ilaa adduunka laga rogay nin walba oo nabi maxamed riyo ku arka kii arka weeye aakhara la kulma xawdkiisa ka cabba nabigu u shafeeca qaado laakiin waxaa shardi ah inaad nabiga ku aragto tilmaamihiisii tilmaamihiisi l nabigu wuxuu hi man ra'aanii fi lmanaam ra'aanii ay biawsaafii weeye aniga muxamed calayhi salaatu wa tilmaamahay ninkii igu arka asagoo jiifa asagoo soo jeedoo la nooleeyeyoo xayu arki doonaa weeye laakiin ra'aanii waa inaad nabiga ku ark tilmaamihiisi waan riyooday buu ku yidhi he maxaad aragtay nebi maxamed baan arkay maa sha allah waad hoosta iska qandhu futuxaadu ninkan uu ka ayaan badan yahay warbal tilmaan baa tae nabigaad aragtay nin madow oo xoog badan oo sanbagafsan oo timo goon leh ondho kuskuusan baan arkay maxaan leenahay nabi maxamed maada arkin baan leenahay waa inaad nabiga ku aragto tilmaantiisii tilmaantaydii iyo suuradii aan lahaa nabigu shaydaan ma soo gashan karuu yidhi laakiin aw xasaan intuu soo gashado nabi maxamed baa iska kaa dhihi karaa laakiin shaydaanku ma awoodo in sawirkii nabiga uuntuu labistoy nabi maxamed baanay ma awoodi karo hawshu waa inaad sidaad u fahantaa laakiin dameer intuu iska nabi baan ku dhihi karaa ayayda intuu iska dhiga nabi baan ku dhihi karaa laakiin ma awoodo inuu taqamuso matalo tilmaantii nabi maxamed isu ekaysiiyo waxaa laga hadlaya middaas weeye ama suura mushawaha shuqulkumaa nabigu calayh isalaatu wasalaam muttafaqun calayh وcan abi saciidin khudri radi xadiidka abi qataada fi صaxiix waxaa ku yimid man ra'aanii fi اlmanaami faqad ra'a alxaqa ninka aniga igu arka riyo igu arka si dhaba shay xaqiiqoo dhabu arkay saa darteed nabi maxamed tilmaantuu lahaa dad yar baa ku arka dad yar baa ku arka dadka iskaga il maantaan ku riyooday maanta geel baa arkahaya oo dameer baa la tusahaya oo abootaa la tusahaya oo wadaad mushrigaa baa la tusahaya maanta nabigaan arkay usbuuc kastaan ku riyooda on riyo ku arkaa maba yaqaanad nabi tilmaada ma tilmaami karo igadaa riyada adoo soo jeeda nabi maxamed siduu u ekaa bal ii tilmaan laba iskuma aadin karo oo nabi maada arage annaga hana weerinin baad leeda marka wuxuu inaad fahanto oo nabiga aan tilmaamihiisi taqaano وعن أبي سعيد الخdري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي يقول nabig yuu maqlay إذا رأى أحadكم رؤيا midkiin hadduu riyo arko iyo manaam yuxiba uu jecel yahay faإنما hiya min الlahi تaعالى riyadaa dhabta ah ee saadiqada eed jeceshae kaa farxinaysa waa aru'ya almubashira weeye ilaahay xaggiisay ka ahaatayee falyaxmad illaaha calayh caafan falyaxmad illaaha calayha ilahay ugu mahadiyo riyo wanaagsan muslimiintoo guulaysanayaad aragta iyadoo xilli abaara lagu jiro eed roob da'ahayo meelo mucayana ka da'ay rabbi ku tusay malaa'ig degaysaad aragtay iyadoo abaar lagu jiro roob baa lagu fasiraa xilli cabsi malaaig baa lagu tusay gurmanaysa guul muslimiin baa lagu fasiraa ru'yadu had iyo goor waaqaca waxay ka dhac ruyada saadiqada aynu ka hadlayna ee dhabtaa ee xaqiiqada ee runta sheegaysa laba mid bay noqotaa shayga oo sidiisaa in lagu tuso hadhowna uu u dhaco sidii aad ku aragtay wayna yar tahay marna shaygii dhici lahaa ayaa filin lagaaga daarayaa filin u dhow nin xariifa oo aqoon leh oo dhug badan oo kuu fasiraad u baahanta waa la ag dhigaa markaa shayga markay marka ay mu'awalo tahay ru'ya mufassara iyo mu'awala loo qaybiyaay markay tahay suuro dhowayn iyo jilid iyo tamhiilin ay tahay tafsiir fiican bay u baahanta marna waxaa weye bannaankay taallo fasir ooma baahno nin walbaa garanaya caasho garatay waxaad dhii jirteen wey dad soomaali tihiin caasho ku maagteen garan maayo wixii iska ruux walba fahmi keena caasho garatay baad tidhahdaa waxaad caayaysaana cali uraayaad dhadaan waad idib darro wey cali beste iyo cali uraaye cali doqon cali dabaal iyo wixii mahmaha cay cali ku saabsanna waxaan u malayn inay dejiyeen nawaasib ila soomaaliya raafido iyo shiico badan baa joogi jiray waagay qolyihii ujuuraan ka talin jireen imaaradoodii dhowrka boqole sana soomaaliya ka talinaysa ilaa bariga dhexe ilaa central africa ilaa south africa ka talinayeen ilaa jadiidaha bari soomaalia madad yar bad mooyeysa dhowr kunoo sana soo talinayeen adunbay jabeene almuhim waxaad u baahan tahay markay rusyadu ay tahay ay tahay muawala in dhigle oo fahamsan masalada inuu kuu fasiro markay banaanka taalana waxaa weeye cid walbaa fahmaysa waa idiin sheega waxaan idin yidhi wixii cali uraaya iyo ku saabsanna nawaasib baan inay ka soo jeedo wixii caaisho caydeedii iyo waa caashigarata iyo waa kan ku saabsanna he in raafido iyo itnaa cashiriya shayaadiin ka soo jeedaan u malaynaya iska ilaaliya meelo kale ku halqabsada sayidina cali iyo ummuna caaisha he soomaaliya aynu ka leexan inaan wax wanaagsan dhahaynaa mooye xadii waxaa jira ay culammadu siyar wa tawaarikh ay sheegaan kutub alqaraa'ibna ku yimaada qariib alxadii riyada mu'awaladaas saad u fahantaan xilligii nebi maxamed baa haweeney nabiga u timid calayh isalaatu wasalaam baa la yidhi nabi allow waxaan ku riyooday gurigayga aqalkan ii dhisan dhigta dhexe jabtay dhigdhexaadka ma taqaanaa dhigdhexaadda waa la yaqaanaa waa dhigtan u xoog badanee laangaroolla ahaantee aqalka bartankiisa martee saa u dhacdee dhiguhu xag ka yimaadaiyo ku aggeesan ayadaa isku yimaadaan ee barkunka ah dhigtaasa waxaa leedaa baa la yidhaahdaa udubka dhexda la qootimaha si toos ayada u qabta waa meeshuu gurigu ku taagan yahay maxaad jiri tiir lama yidhaahda tiir hawlo kale adiga adayga mogta hawlihii remagaalkaadii keentay tiir darsooyinkii meelo kale la geliyaa kan waxaa la yidhahdaa guriga la dhex geliyo udub dhib ma laha <laughs> waxay tii nabi alle waxaan ku riyooday dhigdhexaadda guriga oo jabtay baan ku riyooday u fiirsa hadda adiga markaad fiir horaadka saa u fiirsa waxaad ku fasiri lahayd ay kugu dhammaatay biixadaad ka jabtay ritigii baa jabay odaygii reerka eh, mas-uulkaabaa kaa dhimanhaya curadkaa soo faniinhaya alaab baad ka sii dayn lahayd nebigu wuxuu yidhi axad kaa maqonoo muhiim kuga oo qaali agtada ka iman doona baldhig jabtay iyo axad aad loo sugayo imaanshihiisa isagoo nabad qaba maxaa iskaga dhow marka adugu aad caqligaada sakaarta wax ku fiiriso maad fahamteed siduu nabigu sheegay noqota al dhowr maalmood kadib wadaadkii gabadha qabay oo muddo lacaa yaa soo dhigay dig alagu mashxaraday oo waa lagu welimaysta waa dambe yay gabadha riyoota tiyo oo kale ku riyootay nabigay soo raadisay riyadiiba nabiga la soo raadi ila waag hor u fasiray nabigayba weyday abibakar bay heshay abubakarna riyooyinka aad buu u fasiri jiray waxay tahay ma hayo riyada ii fasir wuxuu yidhi ku riyo taa <laughs> ninkaadaa dhiman doonuu yidhi ka ku qaba isma haysaan wax yar iska sug mar asay waad qaadi doontaa way naxday gabadhii mudda iska joogta nabigu baa yimid oo heshay nabiga u tagtay analow riyada waagii waan mahdiyo baltanna ii fasir wuxuu hortay miyaa la fasiray haa yaa fasiray abubakar muxuu kuugu fasiray sidaa iyo sidaa waa sidii nabigu lagu fasiray buuri ninkeedii baa soo karooday wax yar kadib riyada marka marka aysan cadayn oo dhig jabta iyo ilku duushay dheg faniinta iyo ilikaaadoo bannaanka ordahaya aad aragto ninku jeceloo wanaagsan oo si fiican kugu leexiya kaana duwa aafadeeda raadso haddaad garaashle iskaga geyso ama ani ii dhiibto malagaaban baa geli waad fahanteen baan u malay ayib waa midda marka nabigu uu yidhi xadiidkii xasanka wadaadana ay daciifiyaan alru'ya calى rijli طaa'irin faidaa cubirat saqaطat riyadu shimbir duulaya lugtii bay ku xidhan tahay kala laada waa xaashi iyo waraaq shimbir duulaya kala laada marka la fasiro sida loo fasiray u dhacaysa waa maqaadirta ilaahay si fiicad lagugu fasiro saasay noqoni haddii dhan lagugu leexiyo way kugu qalloocosami riyadii nabi maxamed ee wada fasirey abubakar oo hal qaab ahayd midna wanaag bay u noqotay gabadhii midna waa ku fadhiisata marka taas riyada la jecel iyo mubashirada ah ilaahay xaggiisay ka ahaatay ilaahay ku mahadi wey idan haddaad fahmaysaan ru'yadu saalixada ah waa juزءu min anubuuma la soo yidhi haddana maxaa la yidhi waa min allah waxay xaggee ka yimaaddaa waxay xagga alluu ka yimaadaa riyada saadiqana min allahi bay ka timaadaa saa darteed bay noqotay gabal ka mida nabinimada walyuxadi biha ha sheego ummadda ha u sheego riyo wanaagsan baan arkay ha wa fii riwaayatin waxaa ku yimid falaa yuxadid biha riyadaa u sheegin ilaa man yuxibu ruuxuu jecel yahay mooye ruux xabiib ah oo caaqila ah u sheego waidaa ra'aa hayra daalika riyo aan wanaagsanayn oo nixiso ah oo balaayo ah, oo khalkhaliso ah ruuxii arka waidaa ra'aa hadduu arka hayra daalika wuxuusan jeclayn hadduu arko tii ficiltu aan hayn buu arkay nabigu afgubatanaya faidaa ra'aa sharan nabigu ma dhihin middaa waxaan ka ahayn hadduu arko wey hayra daalika riya ku farax gelinaynin oon ku wanaagsanayn ayaad aragtay oo mimaa kii ka ah yakrahu ruuxu kahonayoo dhibsanayo taasi maxay ta naba allow riyada noocaas dibsanayse kharibanee kaa nexinaysa ku fiijsanaysa ee balaayada ah fa inamaa hiya min ashaytaan shaytaan socado maaha intaad nooshay bannaanka taagantayd miirka qabteed soo jeedo dhibkaasuu la taagan yahay waswaas iyo balaayusaa kugu daldalahaya ummaddu kaa horkeeni xumahaadu ka shaqayni jiif hadduu kugu helan maiku day waaba jaanisku waa ugu fiicane eh. waaba xilligu diyaaru yahay inuu kugu ciyaaro jamaaca min aslm waxay yidhaahdeen axaadiis baana tusaysa qaybta dambe ruuxa bini aadamka ah laba xilli ayuu shaydaanku si xawli ah u weerara laba xillibu si xawli ah oo xaddhaafa u weerara iskuna dayaa inuu karkaarka weydaariyo markaad jiifto ee markay naftu kaa baxaysa wey sakaraatulmowtku markuu ku qabto oo naftu soo dhowaato shaydaan wuxuu awood leeya iskuu kaa geynayaa wuxuu isku dayayaa tawxiid la'aan inaad dhimato wuxuu isku dayayaa diinta inuu kaa shaki siiyo wuxuu isku dayay caqiidada oo dhan inuu khalkhal ku furo ku aafeeyo ila waa saacaddii kugu dambaysay dunida khaatimat اlkhayr weeye xusnu khaatima la rajaynayaa wuxuu rabaa inaad adduunka ka tagto adoo gaal ah waa goolka ugu dambeeyay uu ku nafbaxaya saa darteed dadku markay xanuunsadaan khaasatan waa yeeladu waa in laga agdhowaado oon laga fogaanin inta ay xanuunsan yihiin diinta la baro looga sheekeeyo tawxiidka loogu celceliyo wixii laga sixi kara laga saxo irbadaha aad la ordaysaan ee dhakhtarkan waxaa ka daran inaad wakhti ku bixisaan inay ku dhintaan iimaan iyo tawxiid leanna weerar aydan filaynin oydan ogeyn baa ku dhacaaya markuu ruuxu naf baxaayo hawsha waa hawl khatara aad loo markaad seexatana badaasu daldalahaad caa oo dhan buu ku wareejini waxaa nin weyn ku kicin buu ku samayn hadhow baa dhowr wax maba sheegi kartid muxuu ahaa wuxuu aad aragtay afkun baad kala qaadi wuxuu dooruu kugu samaynaya waxa marka adkaaru noom loo akhrinaya loo xirsi xidhana waxaa weeye baalkan ciyaartiisa iyo falaadkiisa iyo darradiisa in ilaahay kaa ilaaliyo uusan ku aafaynin fa inamaa hiya min ashaydaani middaa xun shaydaan bay ka ahaatay falyastacid ha ka magangalo ilaahay min shariha dhibkeeda iyo aafadeeda walaa yadkurha liaxadin aadamana uusan u sheegin fainaha u fiirso waa maqaadiirta rabbi shay yarood samaysay baa qadarka ilaahay dhiciddiisa iyo dhicidla'aanta shardi u ah saxaabuu nabigu u sharxay maqaadiirta rabbiga iyo aqdaarta sharkeeda iyo khayrkeeda iyo asbaabtii u sharxay markaas allow haddaad tiri wax walba ilaahay baa shar iyo khayrba wax rabbi soo dhaafayna kugu dhici maayo waxaan rabbi kuu qadarina ku asiibi maayo wuxuu rabbi kuu qadarina ku gafi maayo aad tidhi waan xanuunsannaa nabi allow jirooyin baa nugu yimaada waan isku tufnaa adkaar baan isku tufnaa ruqyooyin baan isku tufnaa geeda dhir iyo daawaan isticmaalnaa waan ku caafimaadnaa hal taruddu min qadar illaahi bay dheheen su muhiim jiddan nabi allow ruqyada iyo tufmada iyo taxaliisha iyo geedahan iyo macjuunaadkaani qadarkii wuxuu rabbi qadaree soo socday minaga naga difaacahaya bal hiya min qadar illaah fahamkaasaa la rabaa inaad fahamto inaad markaad xanuunsato wadaaddo cajab qabaad u yeedhato oy qur qaba ku saaraanoo ilaahay caafimaad ku siiyo laftirkeeda qadarka kamida mid a waa min iyadaa qadaraydba intuu xanuunku qabto meeshii dawadaadi jirtay la seego ood qalaf tidhaadana way way qadaray inuu xanuunku qabto meeshii dawadaadu jirtay ilaahay kugu aadiyo ama tuf ha noqoto ama taxiil ha noqoto ama baandhool ha noqdee iyo kiimikaale ayadna qadarka rabbibay ka mid tahay qadarka ma celinlaysee ayadaaba qadaraydu wey qadarkay ka mid tahay soomaali way taqaana maxay dheheen dhacdara looma dhintay waxay dhaheen ajal baa loo dhintaa sababee kan ka kici mahayo inaga keera ka urursado ayaa ninka noole xoogba maanta ma arkaysa imisaa nin dhaawaca sooma intay meel kaga tageen oo isku duween waagii dambe asagoo socdo u yimid marka silac looma dhintay ajal baa loo dhintaa maalinkii rabbi qadarin baad bixi waxyaabahaad isticmaalaysa ama daawaa ama kiniina ama quraan ana haddii rabbi qadar inaad ku caafimaaddana caafimaad baan rabbi kuu gelinaya haddaan laguu qadar inaad ka kacdana huudi ancaam lagu akhriyo ninkii reemidogun baa dhisihiisii horaan baa lagala quustay nin reemidow waxaa la tii bay hayso ayaa qufacay saxday baa layidhi reemidogiyo moogta iyo reer macallin baan ka adkaay labada marka intiina gale cudad baad abtaan hadaa idin sheego waad absanaysaa almuhim itaa waa kaftankaygii wuu qufacay baa laguu saxday nin ag fadhi baa shifo yidhi shifo horaan baa lagala quustay buui matiibey baa shifa lagu kala hayaa miyaad fahamtay warkaa soomaali ruuxi saxday dhahaan shifo iyo caanaad ku saxan biyaad ku saxan leedaa shifo marka ninkii shifo yidhi wuxuu moodayey ninkan inuu caano ku saxday biyo ku saxday laakiin waa nimay tiibay ka saxarsatay asaguna wuu is og yahay marka muxuu yidhi waa lagala qoostay buui shifo lagu kari waayo marka qur-aan lagu saaro oo rabbi kuu daaweynin daawo kuu gelinin lagu kari maayo walaa yadkurhaa liaxad tan waxaan oga jeedaa marka haddaad riyo xun aragto oo sarkeeda ilaahay ka magan gasho ruuxna aadan u sheegin riyadaa weligeed waxba ku yeeli mayso ku dhibi mayso mana dhacayo wixii xumaa wixii xumaa eed ku riyootad ka cabsanaysay sharkiisa ilaahay ka magangal afkana ka adkow afkaada dibnahda liidan saar juuqaa dhihin dhibkeedu ku soo gaari maayo wixii xumaa eed ka cabaqaysana ma dhacahayo shardigaas buu rabbi u dhigay rasuulkiisa baana soo tabiyey laakiin wixii xumaa eed ku riyooto dadan ilaahay ka magangalan sharkiisa xagganna aad ku shaacabto war waxaasan waxaa la arkay xidmo daba yaa la arkay calooshayadoo ordaysa bannaanka caloosa la dhigahaya idab yeesha ma isfahanay warkaasaa la yska ilaaliya xadiika abi rasil cuqayli baa sidaa caddeeyey alru'ya calى rijli طaa'irin maa lam tucabar waxba la shidi maayo in la fududayaa saxa maa lam tucbar haddaan la fasirin faidaa cubirat waqacat haddii la fasiro sidii loo fasiray u dhacdaa walaa taqusaa ila calى waadin aw dii ra'yin ninku jecel ama dhug iyo garaadu saaib waxaana u sheegi riwaayo kale walaa tuxadi biha ilaa xabiiba aw labiiba ninku jecel ama caqli badanoo caaqila u sheego si ficana kuugu fasiro marka riyada laguu sheego marka haddadan riyada aqoonin sida loo fasiro kadaa cid kale u geysadheh dad waxa jir marka iyagu riyada iskaga qasan tahay qarowgi iyo riya iskaga qasan maalin walba xuu leeya toban riyaan wadaa ruux riya ma ahee waa maxay qaro wey xulmi baa la yidhahda axlaamu shayaaiin wey adqaatu axlaam wey riyooyinka kala fahma iyo iyo qarowga riyo maxaa lagu yaqaanaa riyo lama halmaamo waxaad caada u aragtay oo minallaahi ka yimid oo dhab a ah weeye toban sannadood xusuusanaysa sidii baad u xusan riyadii waa dhoweyd kusoo celi baan kudhi sidaad u keenaysa tii aad arta sanad ka hor laakiin qarow maxa lagu yaqaanaa maalin kula dhaafi maayo u kaadi intaas horta intaa mugdi baa iga gala mugdimugdiba haddaad sheegto na kala wadi meesha riya kuma haysidi qarowga nagada aa nugu wareerin qarow iyo dhadhab baad nugu wareerinaysa riyadu markay u yartahay usbuuc bay kula gaadha iyadoo sideedii ah riyada dhabta usbuuc baad sideeda oga sheekayn qarowna maaliya laba maalmood kula gaari maayo iska tagahaya <clears throat> muttafaq calay xadii lasku waafaqay wacan abi qataada radi allahu tacaala can qaala qaala nabi sal sl alru'ya asaalix ay saadiqa ru'yada suuban ee runta sheegaysa wa fii riwaayatin waxaa ku yimid alru'ya alxasana ay saadiqa ruyada wanaagsan min allahi bay ka wanaagsan xagga rabbi bay ka timaadaa waa juzun min annubuwa waa been ma sheegto ama hayga sidiisa asagoo ah aad aragtay baa sidiisa u dhacaya ama ta'wil iyo tafsiir bay u baahan tahayoo axad wanaagsan hadduu kuu fasiro siduu u fasiray noqonaysa ummaddana marka hadday mid khad adag kuu keenaan iyo hadday mid wanaagsan kuu keenaanba oo tacbiir ru'yaga aad ku fiican tahay sida wanaagsan oogu fasir ta'wiilkaasaa ilaahay qadarkiisuna waafaqayahay wاlxulmu whada waa maxay waa min badaa'ic sharaa'ic cinda alcarab jaahiliyatan wa islaaman riye iyo xulmi isku mid bay u yihiin xulmi iyo ru'ya waa isku mid cinda alcarab riyada xun iyo tasan xulmi bay yidhaahdaan riyada xun iyo tasanba ru'ya yidhaahdaan ma kala qaadaan kutubtooda sidaasay ahayd laakiin nebiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi riyada xun min ashaytaan bay ka timid midda wanaagsanna min allaahi bay ka timid wixii xagga alla ka yimid iyo wixii shaydaan ka yimid inuu isku magac siiyo subanu waa diiday calayhi salaatu wasalaam hada min badaa'ic sharaa'ic wa maxaasini sharaa'ic weeye nabigu wixii shaydaan ka yimid maxaa la yidhahdaa xulmi wixii min allaahi ka yimid maxaa la yidhahdaa ru'ya tafriiqaasi waa tafriiq sharci ah waa tafriiq islaami ah kala geyntaa la kala duwo riyada xun in xulmi la yidhaahdo ta wanaagsanna ru'ya la yidhaahdo waxa weeye waa adab islaamiya isilaax islaami ah waa mafhuumun sharciyun islaamiyu ama min xayu luga xulmi iyo ru'yo waa isku mid xasanuhu wa qabiixuhu nabig wuxuu yidhi alru'ya asaalixa wa fii riwaayat alru'ya alxasana ru'yada wanaagsan min allahi subxaana wa tacaala waalxulmu qarowgu dhadhabku maxaa kaloo la yidhahda qarowgi dhadhab baan garanhayaa waa kulligii riyo dhabbaasho masaaladkaasna waa qarowga aladkuma qarowga kaab alalad iyo dhadhab iyo qarow wuxoo dhanba waxaa weeye wixii shaydaankiisa ka yimid waalxulumu min ashaydaani buu ka yimaadaa hadday sidaa tahay faman raa shayan yakrahuhu ninkii arka wuxuu dhibsanaya kuriyooda falyanfut can shimaalihi alaaan ha u candhuuftuufto dhanka bidix saddex jeer waad quursanaysa istiqdaar ila shaydaan baa keena soo dhanka bidix buu kaa jiraaye dhanka bidix saddex goor candhuufta u tuf ku dheh dufka kugu baxa weeye wejigaadaada ku xaarta weeye asagaad indhaha kaga tufaysaa falyanfud ha can dhuftufto oo neef ha u afuufo can shimaalihi dhankiisa bidix alaaan saddex jeer waa qodob walyatacawad min ashayaan shayaanna ilaaha ka magangala waa qodob labaad maxaad soo marteen cidna cidnaha u sheegin afkaada ka adko eeb u yaal fa inahaa laa taduruhu ma dhibayso ruuxa muslimka sidaa haddaad yeesho oo dhanka bidix aad saddex goor afuuftood adoo jiifad afuufaysa waxba ha adoo iska jiifa afuuf ilaahayna sharkeeda ka maangal ilaahu riyada qarowgaasi iyo shaydaan hawlisaan kaa maangal sharkiisa ilaahu sharteeda imooti shibna dhe islaantana ha u sheegin cidna ha u xalay waxaan arkay waxba joojiye war waxbaa ii sheeginaya ha ku tiraahdo waad badan tahay fa innaha laa taduruhu dhibi kudhibi mayso xidhnaha u sheegin ilaahay ka magangal dhanka bidxu candhuuf tufo muttafaqun calayh annafdu nafkun latiifun laa riiqa macaahu waa khilaaf khilaaf baa iskaga jira laakiin saasaa loo badaya nafdigu waa afuuf neef yar oo fudud weeye oo latiifan oo yn candhuuf la soconin dad candhuuf xataa raaciso ood ka buuxiso wejigiisa culays ma leh weeye laakiin sidaasuu sheekhu ku fasiray وعن jاaبر رضي الله تعالى عنه رسل صل سلم قاal إذا rأى أxadكم الرؤيا يkrهha midkiin hadduu arko ru'yo uu kohanayo falyبsuq can yasaarihi ثaلاثا waa riwaayة bاlmacnى nabigu riyada la kohanayo xulmi buu u yaqaanaa falyabsuq ha candhuuftufto falyabsuq baa kutusaysa marka soo maha basqigu waa inuu wato qoyaan iyo candhuuf waa inuu wato falyabsuq falyabsu ha u candhuftuft can yasaarihi dhanka bix saddex jeer ha u candhuftufto walyastacid billaahi min ashayطaani alaaan shaydaan dhibkiisana saddex jeer ilahay ka magan galo walyataxawal can janbi shardi afraad weeye dhankii aad u jiibtayna iska rog walyataxawal ha ka wareego can janbii dhinacii ha ka wareego alladii dhinacaasoo kaana calayhi aad ku sugnayd dhankaad u jiibtayna iska rog xataa midig shaydaanka saddex goor iska naar riyada sharkeeda ilaahay ka magangal kadibna dhanka bidix isu rogaysa rawaahu muslim riwaayo kaloo muslim waxaa ku timid haddaad rabta inaad dhammaystirto falyaqum walyusalli markaaba intaad kacdo ood musqusha gashood weysaysato laba ragcadood tuko kadib seexo sharkeeda ilaahay ka magangal saddex jeer saddex jeer dhanka bidix canuufta u tuf cidna ha u sheegin dhankaad u jiibtana iska gadi iska rog aadaabta weeye haddii riyo wanaagsan aad aragtana ilaahay ku mahadi ruuxaad fiican oo taqaanana u sheega ha kuu fasiri aduu haddaad la kala bixi kartana la kala bax وعن أبي الأسقع واثل بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى جمع فرية إن من أعظم الفرى ككذبة إن من أعظم الفرى بين أبورت بين أبورت وxa ugu weyn been la sheego iyo ilaah lagu been abuurto waxaa ugu weyn an yaddaciya الrajulu an yaddaciya an yantasibay ka dhigan tahay ruuxu inuu ku abtirsado ilaa hayri aabbihi aabbihii cidaan ka ahay aabbihii cidaan ka iman inaad ku abtirsato waa khalad waa dambiyada waaweyn inayaa tahay in cabdulaahi cabdulaahi baa la yidhaahdaa cabdulaahi aabbaha ma aha aabbaha waa geedi jaamac xasan riwaayada xadiidku uu lahaa ragbatan can abiihi adoo aabbaha nacaya aabbaha xoogo waa bakhayl waa nin yar liita waa diidaysaa asaga odaygan kala xoogow yarfeedho weyn nicid aad yar nacaysa aabbaha taas weyta laga hadlaayo duruuf laakiin amni iyo khatar amni hadday jirto ama howlaha sharciyada aad qaataan ay jirto taa culays male cinda ahlilcilm aabbaha inaad quudhsi asaga aad quudhsan ooga cararta way waxa laga hadlaayo laakiin haddii liwaayaa tahay oo inay hebel tiraado madax lagu qaadahay maxaad dihi inay feedhaweynaad dihi haddii kale waa lagu kala tegahayaa taasi marka raqbatan can abika ma ah waa duruuf markaa taagan baad kaga baxsatay mooyeen aabbaa cidaad ka jeceshahay ma jiro inna min acdam اlfira been midda u weyn waxaa ka mida an yadaciya arajul ninku inuu nasab sheegto ku abtirsado ilaa ghayri aabihi aabbihii axadaan ka ahayn kii dhalay aw amase yuri uu tuso caynahu ishiisuu tusahayaa maa lam tara waxaysan arag waayadna waa beenta u weyn hebel baan arkay mada aragba xalay baan riyooday waxaasaan arkay maba aragba waxaad arag baad sheegi anaa arkay anaa arkay anaa sameeyey aw mase yaquulo uu yidhaahdo cala allahi ilaahi subxaanahu wa tacaala cafan calaa rasuul rasuulka ilahi ku been abuurta maa lam yaqul wuxuusan nabiga odhanin beenaha u waaweyn waxaa ka mid a ah, inaad u nasab sheegato ood ku aabtirsato aabbaha cidaan ka ahayn adoo aabbaha quurhsanayo ka cararaya waxaa kaloo ka mida ishaada inaad ka been sheegto nicmada rabbi ku siiyey run ku sheeg baa lagu yidhi waxaysan arag inaad tiraa way aragtay anaa u qaawan anaa indhaha ku dhufta anaa babsi waana beenta ama nebi maxamed aad u tiiriso sal ly slam wuxuusan dhihin aw yaquula calaa rasuuli illahi rasulka uu ku been abuurto maa lam yaqul wuxuusan nabigu dhihin bacdu ahlicilmi waxay qabaan masalada dambe inay gaalnimo tahay abu maxamed aljuwayni baa ka mida bacd almaalikiya ka mida bacd alxanaabila rajaxa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiiaad og tahay iyo waraad og tahay inuusan sheegin haddaad sidaada wuu sheegay iyo nabigaa yidhi iyo nabigu ka sugan yahay waad ku gaaloob culmaa qabta maxay nabigaad ku been abuuranaysa waa ku been abuurad waa hafaryo nabigaad xurmayn lahayd lahayd baad ku been abuuranaysa idan waad bahadishay waad ku geelo wadaaddaa taagan jumhuurtuna waa kabiira min alkabair bay taagan yihiin qaybta horena iyadu waa shardigeedu waa inay raqba can abiika ay tahay haddii kale haddii kale waxay noqonaysaa shay bannaan oo kulba meesha ka jirta u khuduucaya riwaayada xadiidka ibn cabaas macnaha caddeeye man taxallama bixulumin lam tara caynuhu kullifa an yacqida yacida cafwan an yacqida bayna shacratayni walan yafcal ninki riyo uusan arag dhahwaan arkay aakhare markuu yimaado waxaa loo dhiibay laba xabo masago ah tan masag maaragta tanna waa masago isku xidh xadhi ka dhigoo isku gurud baa leehay waa inaad dun ka soodo oo isku gunudo masagaad xadhi ka dhigi kartaa laba xabo geley laba qamadi ah laba garbi ah mana awoodi karo nabigu aleh salaatu wasalaam maxaa yeelay aduguba waxaadan arag oon dhicin baa tiri wuu dhacay aakharana waxaan dhici karo aadama awoodin baa ludhi samee haddee allow ma awoodo waxaadan awoodi karinoo beenta horan maxaad iskugu kallifaysa yaa kuu dirsaday waan arkay anaa ka marakacay beentii idan riyadu hawlaheedu waa hawlahaas wixii khayra ilaahay lagu mahadiyo ummadda wanaagsanna ha loo sheegto wixii ana ilahay sharkiisa laga magan galo shaydaanka layska naaro dhanka bidix candhufta loo tufto dhankii u jiftala iska bedel cidnaha u sheegin wallahu subxaana wa tacala aclam